isticmaalo dadku waa labo qof wuxuu isticmaalaa waxa naftiisu rabto cuntada naftiisu ay rabto dharka naftiisu rabto uu isku dayaa guriga inuu dego naftiisu rabto gaariga naftiisu rabto waxa naftiisu rabto qofna wuxuu isticmaalaa wixii alla siiyey qofka marka isticmaala naftiisu waxay rabto ceeba ma huro ceeb ma hura weeye wixii mar hadduusan wada hayn waxay tegaydaa inuu si walba ku raadiyo marka dambe uu daynto daynto daynto marka dambe daynku uu ka bato waxa weeyaan cilmi warkiis badaa uu ka haro been uu sheego siduu ku bixi lahaa xaggan keenaya hadhowan bixi doonaa marka fadeexa ma huro qofku hadduu rabitaanka naftiisa isticmaalo laakiin qofku haddii wixii alla siiye uu isticmaalo waa qof asturan waxaa alla siiye uu qorshaysana wixii alla siiye u qorshaysana hadday dhar tahay hadday cunto tahay hadday guri tahay waxa alla siiye unta qorshaystuu ku noolaana marka qofkaasu waa asturmaa sida badan waana qofka daalibka noqon karaana waa qofkaas qofka waxaa la rabaa daalibka inuusan uhanqal taagin arko qof xoogaa ka guri fiican guri fiican u arkay gaari fiican dhar fiican gogol fiican hadduu is idhaha saasoo kale noqo khalaas weeye daal cilminimo ismaba hayaane dhowrsigiisiyaaba khatara markaas meel khataru ku socda maxaayla dayn iyo marka dambe isku dayaa ama siduu ku heli laha waxaan laakiin waxa alla siiya hadduu ku qanco oo uu wixiisa qorshaysto intiisaas ku noolaado haduu bac meel ka dhisto bacdaas ku noolaado waa ku qanacsan yahy mar hadduu qanaco haysto istiraaxuu ku nooli raaxo iyo cizo iyo sharafuu ku nooli sharafuu ku nooli uhdigana zuhdiga halkan shiiku wuxuu ula jeedaa waracnimo sida ka muuqata hadalkiisa waracnimo ula jeedaa sababtoo ah waxaa jira warac iyo zuhdi waxay yidhahdeen culummadu marka waracnimada waxaa la yidhaahdaa tarku maa yaduru fi اlaakhira qofku inuu ka tago wixii caaqiladiisa dhibaya waa inin dhigayo sharaxa sheekh maxamed bin salix aluthaymiin tarku maa yaduru fi laakhira wax kasta oo caaqiladiisa dhibayo qofku inuu ka cararo oo uu ka tago waxaasu ha ahaadeen qowl ha ahaadeen ficil ha ahaadeen wax la cuno wax la kulli wixii caaqiladiisa dhibayo inuu ka tago waxaa la yidhahdaa waracnimo zuhdigana waxaa la yidhahdaa tarku maa laa yanfacu fi laakhira qofku inuu ka tago waxaan aakira nacfi u lahayn xataa yaysan dhib lahaan haddaysaba nacfi aakira lahayn inuu ka tago zuhdiga marka sareeya zuhdiga ayaa sareeya iyo waracnimada laakiin halkan zahaadada waxaad moodaa inuu ku fasiray waracnimadii waracnimadii macnaheedii uu ku fasiray oo ah wax kastoo aakira dhibaya qofku inuu iska ilaaliyo asaadis alqanaacatu waa qanaaco wixii alla siiye qofku ku qanco iyo wazahaadatu ka zaahidid iyo ka tegid wax alla wixii aakhiradiisa wax u dhimayo qowl iyo ficil ah iyo wax kasta ilzam laasim attaxalliya ku sifoobid iyo isku qurxin bilqanaacati qanaaco inaad isku qurxido labis iyo qurux ka dhigo qanaaco iyo wasaadati zuhdi zuhdi oo ah tarku haddeen uula jeedo tarku maa yaduru fi laakhira waa kana marka in tafsiirkiisa laga fahmaa wuxuu yidhi wa xaqiiqatu zuhdi wa xaqiiqatu zuhdi zuhdiga xaqiiqadiisu azuhdu waa ka tegid bilxaraami xaaraamta laga tago waa qofku inuu ka tago wax alla wixii xaaraama qowl iyo ficil walibticaadu inuu ka fogaado can ximaahu seerihiisa seerihiisa xataa inuu ka fogaado isagaa fasiray seeraha bilkafi ka joogidu uga fogaanaa can waxyaalaha isku eg uu ka jooga xaaraamta iyada waaba ka tega si uusan marka xaaraan ugu dhowayn ugu dhowaan wixii aan xalaalnimadooda caddaynaba ka tega iyagan ah, marka ximaha ha laga fogada waa sidaas wey oo xadiikii in alxalaala bayinun ayuu milisanay in alxalaala bayinun wa in alxaraama bayinun wa baynahumaa umuuru mushtabihaat laakiin ah, arrimaha xaqiiq ahaanay saddex u qaybsamaan xalaal iyo xaaraan iyo karaah iyo shay oo ah mutashaabih ah oon xalaashana ka tirsanayn xaaraamtana aan ka tirsanayn ma saddexdaas u qaybsamaan maya arrimuhu xaqiiq ahaan waa labo waa xalaal iyo xaraam bis laakiin saddex inay u qaybsamaan waa nisbi dadka gabal marka la fiiriyo oo ah dadka aan aqoonta durugsan diinta ulahayn waxaa jira waxaysan xalaalnimadoodan u caddayn xaaraamnimadoodan u caddayn saas darteeda maxaa daba socda laa yaclamuhuna kaiiru min annaas Ah. dad badan aan ogeyn haddaan dad badan ogeyn dad kalaa og soo maa ah, culamada gal waxa hahdeen in badana og haddaan in badan ogeyn oo kaiir haddii la yidhi waxaa ka soo horjeeda kaiir ilaa lama dhihin aar haddii aar la yidhaha qaliila ka soo horjeeda ah, saasaan umalayna markuu shee maxamed saali usaymiin arbaciinka sharxay saasuu dhihi jiray kaiira ogu dhihi jir ma dhihi jirin qaliil kaiiraaba og sababtoo lama dhihin maogtaha aar lama dhihin kuwa aan ogeyn agar lagama dhigina aliilwaxaa laga dhiga kaiir ee kaiir muqaabil kaiir kala u ah hadii ummadda la kala baro waa kaiir iyo kaiir laakiin waaqica marka la fiiriyo qaliilay noqoana inta og maxaa yeele culummadu ummadda marka loo fiiriyo culummada mutakhasisiinta ku ah axkaamta shareecada waa qaliil marka calaa kulli xaal xadiidku wuxuu noo caddeeyey qayba og qaybtaas marka shaygan mutashaabih adiga agtaada ka ah ayaga wuxuu ugu tiirsan yahay xalaal cad amase xaraan cad marka ashyaada dadka gobol marka loo fiiriyay saddex noqonayda oo ah ahlucilmiga qaybkood laakiin cinda ahlilcilmi waa ashyaadu waa labo waa xalaal iyo xaaraan ee shay u dhaxeeya ma jiro marka shayga mutashaabiha waxaad uga fogaanaydaa yaadan xaaraan ku dhicin walibticaadi ka fogaansho can ximaahu xaaraamta seerihiisaad ka fogaato bilkafi ka joogidaad uga fogaana seeraha can ilmushtabihaati waxyaalaha iskaga kaa ekaada oo xalaalnimadoodii xaaraamnimadooda iskaga kaa ekaato aad ka joogto iyo wa canitadalluci midaanuna waa mid kaloo muhiim u ah ardaga wa canitadalluci hanqaltaaga ilaa maa shay laga hanqaltaagana waa inaad ka fogaato fii aydinaasi dadka gacmahooda ku sugan waxa dadku haystaan waa inaadan u hanqaltaagin waa inaadan dadka xoolahooda damaacin dadka xoolahooda waa inaadan damaacin izhad fii maa cinda annaasi yuxibaka annaas marka sida aadan dadka waxooda inadan daraanin laba shayaad marka ku dadaale xaaraamta iyo mutashaabihaadka inaad ka fogaato waxa banu aadanka gacmooda ku jirana waa inaadan damacin ood ka fogaato dadka xooluhu haddaad damaacido waa kasaarayda waana dulloobaydaaba wa yuharu waxaa laga soo guuriya can ilimaami shaaficiyi raximahu imaamu shaafici waxaa laga soo guuriyaa low awsaa hadduu dardaarmo insaanun qof liacqali nnaasi dadka kan ugu caqli badan oo uu yidhaahdo xoolahaas markaad dhinto xoolahayga ulu saddex meelood meel ha la siiyo qofka dadka ugu caqliga badan yaa la siinaa surifa waxaa loo leexinaa ila zuhaadi dadka zaahidiinta dadka zuhaadda ha la siinaa manaaqibu shaafici bayhaqi leeya juuska saddex ayuu ku sugan yahay tahdiib asmaa luqaat imaam nawowina juska koobaad konton iyo shan dahabina lumxuu ku sheegay waa kan leh xaashiyada dabcadda waxa weeyaan sharaxan marka haddii qof yidhaahdo qofka xoolahaas markaan dhinto maalkayga uludkiis ha la siiyo qofka dadka ugu caqliga badan yaa dad ugu caqli badan qofka zaahidka sababtoo ah caqli waxaa la yidhaah waa dhibkana inaad ka fogaato wanaagga iyo dheeftana aad u dhowaato ma dhib naar iyo care alla ka daranaa jira mase dheef ilaahay riladiisa iyo janno lamidahaa jirta ma jirto marka dad waxaa u caqli badan qofka cadaabka ilahay iyo caradiisa ka carara una carara rilada ilaahay iyo jannadiisa marka dadko dhan iyaga u caqli badan hadalkaas hadal aad u cad weeye cuaymiin inkastoo isagu leeyahay hadalkaas laysa calaa ilaaqi wuxuu leeyahay wasaayaadka iyo awqaafta iyo hibaadka iyo ruhuunta iyo waxyaalaha lamidkaa curfiga loola laabta alcaada muxakama qaacidada aha la marsiiya dadka meesha deganoo qofku ka dhex dardaarmay curfigooda la fiirina acqalu naas hadday u yaqaaniin su-aadda waa la siina haddii ay u yaqaaniin qofka deeqsiga ee caqliga badan ee degan ee waxa weeyaan dadka iyo kala islaaxiyo ahlusharafkaana kaasaa la siina u leeyahayo kelmadaha qofku ay ku hadlaan curfiga loo celiya وعن محمد بن الحسن الشhيباني waa ardagii abu xaniifa waa ardagii abu xaniifa muwada imaam maaligna ruwaadda warida ka mid ah wuxuu yidhi محamed ibn الxaسن الشhaybani waxaa laga wariyey lamaa qiila lahu markii la yidhi alaa tusanifu miyaadan sanifayn kitaaban kitaab kitaabkoo fi zuhdi zuhdiga ku sugnaaday qaala wuxuu ihi qad sanaftu waxaan sanifay kitaaban kitaab kitaabkaasoo filbuyuuci fii axkaami buyuuci ku sugnaaday waxaa layidhi kitaab zuhdiga ka hadlaya qofku inuu aakirada waxa weeyaan u diyaargaroobo xubu dunyaha ka tago maad sanifti markaasuu yidhi kitaab waxaan sanifay axkaamta beeca ka hadla su-aashii iyo jawaabtii waa iswaafaqsanyi sababtoo ah wuxuu ula jeeda isagaaba shar yacni wuxuu ula jeedaa azaahida zaahidka man yataxarasu qofka iska ilaalinaya can ishubahaati waxyaalaha isku egegoo xalaalnimadooda xaraamnimadooda aysan kala cadbayn wاlmakruuhaati karaahiyaadka qofka ka fogaana fi tijaaraati ganacsiyaalka wakadalika fii saa'iri اlmucaamalaati mucaamalaadka dhammaantood iyo walxirafi shaqooyin qofkiina hadduusan xalaal iyo xaaraam kale qoon ma fogaa karo xaaraan kama fogaa karo mana isilaali karo xaaraanna kama fogaa karo shubahaadna kama fogaa karo qofka markay dhahaya zaahida noqonaa oo adduunya jacaylka wa iska dayna aakhiradan u diyaargaroobaya waa inuu barto uu alle ku caabudila Ah, waa inuu garto wuxuu alle ku caabudi laha saas darteeday a'immada salafka gobolkood dhihi jireen an boqoloo goor inaan xajiyo waxaan ka jecelaya hal shilinoo xaaraan ah iska da xaaraan hal shilin oo shubha ku jirta inaan iska ilaaliyo oon idha soo gelina intaas is-ilaalintaasaan an boqoloo xaj ka jecela waana meesha maanta waxa weya dadkaad ku kala fahmi karto halkaas inta maxkamaddaa fadhiisto uu laaluushka labada gacmood ku qaada uu le meeqaadkeenu ah, an kuna anagad ah han iyo toban kuna saaka la keen midka kaa soo horjeeda ma soo kordhin mise waa kaa xukma kaa xukmiya mise waa soo kordhina war waa soo kordhina xajka marka la gaaro waa kaa horreey hadda waa lacagtii laaluushka ku qaatay lacana allaahu raashiya walmurtashiya ou nabigu yidhi sala allahu alay slm naclad allah ku rido laaluush qaata midka bixiyana naclad allah ku rido tiyuu ku xajina marka kaas macnaha ma fahmaayo xajka ma meeshuu ku soo nasana xoogaa amnigaas aan la waardiyey inuu ka rabaa oo dalxiis u haystaa ma fahmaydi lama fahmi karo ah, ribada labada gacmood qaara ku qaada ganacsatada labada gacmood ribada hadhow xajka waa kaaga horayna xajka waa kaaga horayna dawa dhacday ama tayadau dhimantuu keena dadku ku baabi'ina xajka waa kaaga horeeya marka qofkaas labuu midya inuu waxaanu dalxiiska yihiin iyo inuusan fahmaynba su-aalla u caabudaba wuusan fahminba allaha laga cabsaday ma fahminba ah, rabbi ha laga cabsaday ma fahmin saas darteeda inamaa yaksha اllaha min cibaadihi alculamaa ilahay waxaa ka baa qof ian si looga bo ilaahay waxaa ka baqa qof iqan si looga boqo ah, qof kale rabbi kama boqo qof kale rabbi kama boqo marka qofku inuu aad isku ilaaliyo ou aad u dadaalo sidaas ayaa habboon aad inuu isku ilaaliyo hmm. maxamed ibnu waasix ayaa ninku yidhi ii dardaaran markaasuu yidhi uusiika an takuuna melikan fi dunya waalaakhira waxaan kuu dardaarmaa adduun iyo aakhiraba inaad boqor noqoto boqor adduun iyo aakhiraba markaasuu yidhi kayf saan adduun iyo aakhira boqor ku noqona markaasuu yidhi ishad fi dunya jacaylka adduunya ka tag adduun iyo aakhira casiis iyo sharafaad yeelayda markay adduunya jacayl kaa buuxsamaad dulloobayda meela aan manaasib ahayna aad tegayda ee adduun iyo aakhiro inaad boqor noqoto haddaad rabto adduun iyo aakhiro boqor inaad noqoto haddaad rabto zaahid noqo saas darteed ibnu wahab wuxuu dhihi jiray imaam maaligaan maqlay isagoo leh madiine waxaan ku soo gaaray dad dad haddii la yidhaha ilaahay roob noo barya saas marka gacmaha u taagaan roobku daadanayaan soo gaaray sidaas dad macnaha zuhaad ah ilaahay u weynaa subxaanahu wa u run sheegay qulubtooda ilaahay wanaag ka arkay ayaguna wanaaggii ilaahay markuu qulubtooda ka arkay a ah, ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay kuwa uu baryadooda aqbalo kuwa uu baryadooda aqbalo a ah, ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala hmm. ilaahay kuwa uu baryadooda aqbalo uu ka dhigay qaala almualifu wuxuu yidhi wa asalkaas haddaan qabanno oo ah alqanaacatu wazahaada qanaaco iyo zuhdi haddaan qabanno marka kaas falyakun ardagu ha noqdo muctadilan mid dhexdhexaysta fii macaashihi noloshiisa bimaa shay uu ku noolaado laa yashiinuhu aan ceebaynayn bixayu meel uusan ceebaynayn yasuunu uu ilaalinaa nafsahu nafsadiisa iyo waman dadka yaquulu u biilo walaa yaridu mana aroorayo ma aadayo mawaaطina dhilla dulliga meelihiisa iyo walhuuni ihaanada qofka hadduu is yidhaahdo adduunyao dhan ka faralaabo ee hadda malag maaha qofki adduunyada u baahana ma dhici karto inuu noolaado ila qofki malag maaha duu iska daba dhaco is ihahdo hebel siduu intuu gaaray adduunyo ka gaarna waa midii laga digaayey cabdudinaaru noqona waxaa la rabaa laba shay inuu aada ugu dadaalo kow inuu wixii ilaahay siiyo horta ku qanacsan yahay iskuna dayo adduunyadiisa nuuc xirfad inuu yeesho wax shaqaa oo uu isku dayo inuu banu aadanka uga deeqtoomo gacmahooda wax uu noloshiisa ku dabarto noloshiisa ku dabarto inuu isku dayo nuuc shaqaa inuu yeesho culamada muslimiintuna saasay ahaayeen zarnuuji wuxuu yidhahdaa tacliimu tacalimka dadku waagii horeeto waxay ahaayeen marka hore shaquu bara jiri shaqo yaruu soo barana oo uu ku shaqaysto oo uu ka soo raadsado noloshiisa kadib cilmiga jilibka u laabana hataa carigan muxadiulcasri sheekh naasirudiin albani saacaduu samay jir saacaduu samaynaa saacaduu tagaa meeshuu tagaa saacaduu samaynaa dadka saacaduu kaa laabeen lacagtiisu uu ka soo dhacsanaa khalaas markaasuu jilibka u laabaa inuu dad waxbaray inuu waxbarto meeshaa aragta inuu ka gaaray xadii cadowgiis iyo saaxiibkiis buu markhaati kaxeen saacaduu samaynaa markaasaana qofku casiis yeelana markaasu cizo uu qofku yeelana dadka xoolahooda damaacima dad waxa ku siiyeen isma laha khalaas wuxuu yidhi saasay dadku waagi hor ahaayeen zarnuuji ma damaaci jirin dadka xoolahooda caalimku markuu noqdo damaac cilmigiisu xurmo ma yeesho xaqana ma sheegi karo ah. dadkii isaga uu wax ka qaatay xaqa uma sheegi karo ah. waxba uma sheegi karo mar hadduu damac noqdo laakiin marka noloshiisa inuu dabarow isku dayo diinkiisa u baro dadkana uu baro asagoo ilaahay diladiis maani dan kale aan ka lahayn wuxuu noqonayaa qof qawaal bilxaq xaq cad u dhihi kara ah, laa yakhaafu fi llaahi lowmata laacib saasuu noqona sidaas ayuu noqonaya ibnu wahab waxaan rabaa wahab ibnu munabbih wahab ibnu munabbih wuxuu ku yidhi cadaa alkhuraasaani culimmadii naga horreyday cilmigooday ku deeqtoonaadeen waxayna ka deeqtoonaadeen dadka adduunyadooda ma milicsan jirin dadka xoolahooda markaasay ahludunyadu xoolahooda ku bixi jireen ah, xoolahooda ku bixi jireen wuu yidhi maanta waxay noqdeen culummadii inay ahludunyada cilmigooda la daba socdaan ah, loo qiildayo nin kasta xoogaa haysta ama mulki haysta ama maal haysta loo qiildayo la hahd xoogaa arrintaadu ma xaran maaha waa roonta waa caymataa fa asbaxa ahlulcilmi mina alyowma yabduluuna liahli اdunyaa cilmahum raqbatan fii dunya waxay ula daba socdaan cilmigooda dadka adduunyada waxay damaacinayaan xoolahooda markay markay saas noqotay wa asbaxa ahlu dunyaa qad zahaduu fii cilmi dadkii ahlu adduunyada ahaana xoolahooday cilmigoodii waa naceen ah, habad cilmiya ka qaadan maayeen anaga iba noo baahan yihin markay arkeen waxay samaynayeen xumaantoisa marka waa in qofka uu isku dayo inuu nolosha dhexdhexaad ka dhigto oo uu wax naftiisa uu ku daberana shaqaysto diinka ilaahayna barto sidaasaa cilmigana barashadiisa ugu roon waracnimadiisa iyo dhowrsanaantiisa camalfalkiisana taasa ugu kaalmaynayda uusan adduunyadana ka daba dhicin uusanna dadka banu aadanka inuusan u baahan ee uu isku dayo inuu isagu nafsadiisa uu isdabero sida ugu fiican axsanka waa sidaas sidaas weeye dadka ugu fiican wacalayhi asalkaas haddaan qabanno falyakun ha noqdo ardagay muctadilan mid dhexdhexaysa fii macaashi noloshiisa bimaa shayna ku dhexdhexaysa laa yashinu aan ceebaynayn bixayu meel yasuunu uu ilaalina nafsahu nafsadiisa inuu ilaaliyo waman dadna waa inuu ilaaliyo yacuulu bila hadduuba dad mas-uul kayoo biilayana dadkaasna waa inuu ilaaliyo oo haddee qofkii adiga biilka kugu lahaa inaad noloshiisa dayacdo lama ogolo oo diinka waxay ka mid tahay waajibaadkiisay ka mid tahay jannada ilaahayna lagu galo in dadka biilkooda ilaahay adiga ku saaray aad ilaalido waajibaadka diiniga ay ka midta waa inaadan dayicin oo nabiga sal اlahu alay sl hdi saxi muslimka ku sugan lafdigiisana abu dawuud uu wariyey kafaa bilmar'i iman an yudayica man yaquud qofka dembi waxaa ugu filan iyo imi inuu dayaco dadku biilaayo uu yahay nabiga sal اlahu alay slm haddii dad biil kugu leeyihiin waa inaad ogaataa waajibaadka inay ka mid tahay ood ilaahay adoo ku caabuda ilaalidaa dadkaas xaqooda walaa yaridu waa aroorin mawaaطina dilla dulliga meelihiisa oo usan madaxda shaxaadin oo usan ganacsatada shaxaadin oo dadka xoola haysta usan shaxaadin meelaha dulliga naftiisa waa inuusan tegayn oo uu ka ilaashadaa walaa yaridu waa aroorin mawaaطina dillati wاlhuun waqad kaana shaykhuna wuxuu ahaa maxamed اlamiin mxamed aamiin ashinqiiti almutawafaa fii sabcata cashar toddobiyo tobankii bishii labiyo tobnaad kun saddex boqol sagaashan iyo saddexdii hijiriyada uu dhintay maxamed amiin shinqiiti waa saaxibu adwaa lbayaan kitaabka cajaa'ibta leh adwaa lbayaan iyo kutub kaleba wuu leeyahay raximahu اllaahu tacaala shiikaas wuxuu ahaa mutaqalilan mid yaraysta min addunya adduunyada waa shiiqii bakar abu zayd toban sano uu laasimay bakar shiiqan waa shiikh cuaymiin oo cuaymiin uu yidhi markii aan wuxuu hi marka hore cabdiraxmaan naasiru sicdiya shiikh u ahaa cuaymiin markii macadkii cilmiga ayaa ugu horreeyey riyaad laga furayaan soo aadayu markaan soo fadhiistay xalaqadii anoo fadhiya aan nin reerbaadiyaho cagajeexjeexanoo korkiisa markaad fiirido aad mooddo reerbaadiye dharkiisa aan noo soo galayu markaasaan idiu yidhi cuquubada ilaahay kugu ciqaabay waxaa ka mida ah markaad ka soo tagtay sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi oo aad tihi macadkaana wax ka soo barana in reerbaadiyaasu ku soo hor istaago oo ku yidha diinan kuu akhraa markaasuu qunuxiisii wax yar ka soo daadiyey macnaha wixii qalbigiisa ku jiro cilmiya uu in yar ka sheeg darsigaasoo dhan waa istaagay fiirada aan fiiraha ninkaas wax afkiisa ka baxa wax afkiisa ka baxa duu yidhi xadiid korkuu ka akhraa hadduu yidhah adab korkuu ka akraa hadduu yidhah sarfi korkuu ka akraa hadduu yidhah naxwo korkuu ka akraa hadduu yidhah fiqi korkuu ka akraa ayu wuxuu doono korkuu ka sii dayna saas aan u fiiraahdo darsigii saas ugu seegayo maalinkaa darsi ma qaadan cajaa'ib marka wuxuu cajiib u ah waa shiikiisii marka cuthaymiin raximah اllahu tacaala shiikaasu kaana wuxuu ahaa wa kaana shaykhuna shaykhuna isimkii ah mutaqalina waa khabarkii kaana wa kaana shaykhunaa sheekeenni maxamedulamiinu shinqiidu wuxuu ahaa mutaqalilan mid yaraysta min addunya adduunyada raximah اllahu tacaala waqad shaafaani afkiisa wuxuu iiga sheegay laa yacrifu waqad shaahadtuhu waan arkay shiiqa laa yacrifu xaal uusan garanayn fiaati alcumla lacagta nuuciyadeeda lacagta alwaraqiyata ee warqadaha loo nisbeeyey waqad shaafaani wuxuu afkiisa iiga sheegay biqowlu inuu yidhi laqad ji'tu waan ka imid min bilaadi shinqiid magaalooyinka muritaaniya shinqiidku muritaaniya ka mid tahay muritaaniya magaalooyinka shinqiidaan ka imid min albilaadi magaalooyinkan ka imid shinqiid waa murtaniya qayb ka mida walxaal ayaan imid macila jirkayga kansun kayd uu ahaaday kaydkaasoo qalla uu yar yahay an yuujada in laga helo cinda axadin qof agtiisa wala kaydaan watay kayd qof haysta uu yar yahay anaa wata aan shinqiid ka imid markaan xaramaynka imaanaya muxuu ahaa adoolar u ah mise dahab maya wahuwa alqanaac waa qanaac maradaan jeexjeexan uu ku qanacsan ku farasany maradaanu ku qanacsan yahay hadduu afar labaatan saaca hal xabo rootiga helo uu ku qanacsan yahay waa farxacsan yahay kama maqna wax nimco ilaahay inuu siiyey weyn oon dad lahoos inuu dareema wahuwa kaydku alqanaacatu ayuu ahaa culummadu markay kelmadahaasoo kale sheegayaan oy ka warramayaan xaqiiqadooda ma ahan inay waxa weeye naftoodu la fiican tahay ee waxay u sheegayaan in dadku ku nacfiyo oo dadku ku daydaan wanaaggan wanaaggan hadduu qarsado asaga kaliyu anfaca laakiin nimcadan alla siiye hadduu sheego dadka uga dayana markaasay dadku salaf iyo khalafa sidaasayna u sheegi jireen waxyaalaha waaweynoo ilaahay u furo saasay u sheegi jireen ayagoo isle waxaan alla ku siiyey dadku ha kula dareenin si ay kaaga daydaan oo dadka anfac sidaas sidaas ayuu ahaa wuxuu yidhi walow aratu haddaan doono uu yidhi shinqiidi almanaasiba jagooyinka jago inaan raadsado mufti iyo wasiir arrimo diineed iyo qaadi iyo haddaan dooni lahaa inaan jago raadsado la caraftu dariiqa ilayha waddada loo maro waa gara lahayu waddada loo maro waa gara lahaa walaakinii laa uiru dunyaa adduunyo ka doorama cala alaakhirati waxaan dareemayaa jagooyinku inay aakhiro isajinayaan taasaan dareema dareemaya marka adduunyo inaan qaato oon aakhiro ka tago maya ma yeelayo walaa abdulu lcilma cilmigana u bixi maa linayli اlma'aaribi dano inaan gaaro danaha addunyawiyata addunya loo nisbeeyey cilmigayga ah, ma u bixinayo inaan dan adduun gaaro walaa abdulu lcilma cilmigana u bixi maa linayli اlma'aaribi danaha inaan gaaro danaha addunyawiyata addunya loo nisbeeyey faraximahu اllahu tacaala raxmata waasica aamiin ilahay ha u naxariisto imaam cajaa'ib leh ayuu ahaa ay yidhahdeen culummadii aragtay waqti ahaan marka la fiiriyo waa khalaf laakiin hadyigiisa iyo cilmigiisa salafuu ahaa waxaa kugu soo dhacaya markaad aragto xasanulbasri iyo a'immadii la nooleed xasanulbasri wuxuu yidhi waxaan soo gaaray dad kooxo ka mid ah ayaan la saaxiibay shay adduunyada ka mida ah markay helaan kuma farxi wax adduunyada kamida markay helaan kuma farxi jirin hadday shay adduunyada ka mida waayaanna kama nixi jirin adduunyadu carada aad ku istaagaydaan waa kala liidata dhaqaalaha adduun carada dadku ku istaago way kala liidata mid ka wuxuu noolaa jiray isagoo weligiis mara uu leeyahay inta la laalaabo aan la xarayn macnaha midda uu duubsay mara ahayn mabale culummadan wax ka baranay saas ahay hal maruu leeyahay weligiis layskuma laalaabin Ah. maaa mare kale mabaleh midkuu huwan yahay maaha ah, culummadan anagu wax ka barana kuwaasay ahaayeen mare uu leeya weligiis lama laalaabin weligiisna eerkiisa war cunto iisoo sameeya ma dhihin weligiisna dhulka gogol iskama xijin weligiis ma helin gogol uu iska xijiyo dhulka culummadaasaan arki jirnin anagu oon la noolayna wax ka barna waa saxaabadii qaar ka mida iyo taabiciyaaltii w isagu waa taabici ah, waa taabici asagu wuxuu waxaan soo gaaray kuwa kitaabka alle iyo sunnada nabiga ku dhaqma habeenku markuu mugdi noqdana istaaga ee wejiyadooda goglada ayadoo ilintu daadaydo oo dhaforadooda ay ku daadaydo rabbigood la koodaya kuwaasaan soo gaaray waxaan soo gaaray dad markay sunnada nabiga ku dhaqmaan farxa shukrigeedana daa'ima ilaahayna weydiista ilahay inuu ka aqbalo hadday qalad ka dhacana murugooda ilaahayna ka barya inuu u dhaafo sidaasay ahaayeenuu yidhi sidaas nuucaas weligood kama sulo noloshooda ahayd maahan usbuuc iyo maalin iyo bil ramadaan maaha ah, sidaasay ahaayeen hadalkaas imaam axmeda zuhdiga ku qoraa eh, hazaalina xyaaga ayuu ku sheegay asaabic idabta sagaalay idabta toddobeyda ataxalli waa ku sifoobid birawnaqi اlcilmi cilmiga quruxdiisa lagu sifoobo cilmiga quruxdiisa in lagu sifoobo wey asaabic ataxalli ku sifoobid wey birawnaqi اlcilmi cilmiga quruxdiisa iyo dhalaalkiisa lagu sifoobo ilzam laazim ataxalliya isku qurxin birawnaqi اlcilmi cilmiga quruxdiisa iyo dhalaalkiisa laysku qurxiyo xusni samti hay-ada wanaagsan labiskaaga iyo qaabkaaga waa inuu qaab daalibcilmi ogi ciyaal suuq aan laguu malayn iyo ciyaal siiyo ah. qof daalib haddaad tahay huugaaga iyo labiskaagu waa inuu qaab daalibcilmiga u egi ah. qaab daalibcilmiga waa inuu kaa muuqda hay-adaada waa inay ka muuqataa xusni samti hay-a wanaag hay-adu waa qaabka walhadyi saalix iyo dariiqa wanaagsan waa dariiqada aad ku socoto ilahay ku caabudaydo oo maxay tahay min dawaami sakiina xasiloonida inaad laasimto qof mar kasta degan inaad noqoto fudayd waa musiiba iska ilaalido min dawaami sakiina xasiloonida daa'imideeda walwaqaari deganaashada qof degan qof degan walkhushuuci hogashada ilaahay loo hogto laisku duleeyo wtawaaduci dhul isdhigid oo xaqa dhulka la ysku dhigo khalqiga iyo xaqa midna aan laiskala weynaan waluzuumi اlmaxaja wadada inaad laasimto almaxaja waa wadada waa wasatu dariiq wey wadada dhexbartankeeda wadada xaqaa inaad laasimto waluzuumi اlmaxaja wadada inaad laasimto bicimaarati الظaahiri wاlbaaطini daahirka iyo baaطinka camiridiisana aad ku laasimto daahirkaaga oo inaad ku camirto in diinku kaa muuqdo korkaaga ka muuqdo qalbigaaga iyo qalbigaagana waa inaad ku camirto alla kacabsi iyo khushuuc iyo ikhlaas oo inaad ku camirto diinka adoo ah, korkaaga bele ka muuqdaa tira qalbigaa qaydi buuxiye waa been qalbiga waxaa ku jira unbaa xibnaha ka muuqda sidoodaba ah, ilaa munaafiq laba bogleeyena maahani munaafiqa qalbigiisa waa iskhilaafaan iyo korkiisa laakiin dadka kale qofka qalbi fiicanna wanaaga ka muuqdo qofka qalbiga xunna xumaana ka muuqda munaafaqa hadde asagu kayraawo wey ah, laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa ah, waa laba bogley marka waa inaad qalbigaaga iyo daahirkaaba camirto watakalii iyo ka marnaansho can nawaaqidihaa aadaabtaas waxyaalaha buriya aad ka marnaato ood iska marnaysiido oo aad ka fogaato macnaha wataqali ismarnaysiin ood iska marnaysiido can nawaaqidiha aadaabtaas waxyaalaha buriya can ibni siriin waxaa laga wariy qaala inuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen waa taabici saxaabadiiu soo gaaray iyo a'immadii taabiciyaalka kaanuu waxay ahaayeen salafkii yatacallamuuna kuwa barta alhadya dariiqada wanaagsan kamaa yatacallamuuna siday u bartaan alcilm siday cilmiga sunnada iyo kitaabka u baranayaan dhaqanka wanaagsan saasay u bara jireen dhaqanka wanaagsan saasay u bara jireen ibraahim النakhaci wuxuu yidhi kaanuu idaa atawu rajula liya'khuduu canhu markay u yimaadaan qof ay rabaan inay diin ka bartaan markay u yimaadaan nadaruu ilaa hadyihi wa samtihi bal hay-adiisa iyo qaabkiisa iyo dariiqadiisay fiiri jireen dhaqankiisa ee iska fadhiiso hadduu qayl yahay ma ahayn dhaqankiisay fiiri jireen intaysan xaraf qaadan wa salaatii cibaadadiisi iyo waa fiiri jireen uma akhaduu canhu kadibay ka qaadan jireen midkaas ay u bogaan ee qof walba wax kama qaadan jiri ah. sida waxa weya maxamed ibnu siriin lafkiisa uu yidhi ina haada alcilma diin cilmigu waa diin fanduruu caman ta'khuduuna diinakum war ka fiirsada qofka diintiina ka qaadaynaa ah. xaafid bin cabdilbari tamhiidka ku sheega juska koobaad afartan iyo toddoba marka nuucaasay ahaayeen cabdiraxmaan ibnu yasiid wuxuu yidhi xudayfaan u tagin waa taabici markaasaan idhi noo sheeg qofka nabiga ugu dhow sala allahu calay wasalam hay-adiisa qaabkiisa dariiqadiisa noo sheeg aan cilmiga ka qaadanay waxay iska fiiraayaan fiiriya qofkan dhaqankiisay fiiraayaan intaan cilmi laga qaadan horta asagu ma hayaa dariiq markaasuu wuxuu ku yidhi maa axadun aqraba samtan wahadyan wadallan binabiyi sal اllahu calayh wasalam min ibni ummi cabdin qof ma ahan mid uga dhow hay-ada dariiqada iyo shakliga nebi moxamed sal اllahu alay wasalam ibnu ummi cabdi waa cabdullahi bn mascuud qof uga dhow ma jiro khalaas asagay aadeen ku yaacay marka qofka diinta aad ka qaada waa inaad iska fiirdo qofka diinta ka qaadane waa inaad aad uga fiirsato qof oo qalbigaaga kii fasaadila haddaad ag fadhiisato adigana waxa weeyaan qalbigaagii ayaad wasaq u dhigata ah, ma jaraaf socdoo wasaqu ka socotaad qalbigaaga udhigata qalbigaagaa madoobaanaya qalbigaaga ayaa madoobaanaya wa can ibni siriin qaala kaanuu waxay ahaayeen salafku yatacalamuuna kuwa barta alhadya dariiqada qofka kamaa yatacalamuuna alcilma siday cilmiga u baranayaan siday cilmiga u baranayaan ay akhlaaqda wanaagsan u baran jireen abubakar almuawici wuxuu yidhi axmed ibnu xambal aan waxaan u tegayuu yidhi laba-iyo toban sano isagoo musnadka u aqrina carruurtiisa laba-iyo toban sanoaan ku laalaabaayuu laba-iyo tobankaas sano hal xadiid ka qoran maynu laakiin dhaqankiisaan fiiraan oon ka baranayo dhaqankaanu leeya ka baro dhaqankaanu leeya ka baro laba-iyo tobankaas sano hal xadiis kama qoranayo dhaqankiisa wanaagsanaan baranayo cibaadadiisa hadalkiisa mucaamaladiisa qaabkiisa intaasaan baraayo laba toban sano ka war marka waa hoogu meeshuu ka jira waa halkaa in waxa weeyaan dhaqankii qofka uusan u aaban yeelin xarfa iska laqbaysto waa meesha hoogu ka jiro wاlqur'aanu xujatun laka aw calayka diintu xujay kugu noqe ama xujay kuu noqeen haddaysan dhaqan ahayn diinta waa ku khasaartay aad barata mar haddaysan dhaqan kuu ahayn waad ku khasaartay xaba maadan faa'iida qof waxa weya asagu gubto qalbigu madoobaaday alfaadda ka soo baxaydaana waxba kuu tarimi inay kusii fasaadi bal ay u badan inay aad kuusii gubto kusii fasaadi kii shaafici dhihi jiray qof walbow ka digtoonow ahlucilmiga oo cilmiga bartay oo aan akhlaaqda lahayn saasuu leeya dafiiri ahlucilmi ma rabtaa qalbigaagu inuu nuuro kuwa culummada ka midka oo cilmiga yaqaan lagama hadlaa jaahil laakiin aan akhlaaqda lahayn ka fogow saasuu leeya aan akhlaaqda lahayn ka fogow وعن رجاء بن xayw عan رajاء بن xayw أنhu qاal wuxuu ku yihi لرajulin hadda aan akhlaaqda lahayn waa qof diin xuma ka muuqato xanta iyo beenta cibaado xumada maahan qof dabeecad kulul qof dabeecad kulul oo dabeecad kaas waa darsigii hore aan ku soo qaadan diinkii isagoo ku dhaqmaa laakiin waa dabeecad kuliya waa xanaaqa dulbada kaas darsigii hore aan ku soo qaadan kaas dabeecad koelkiisu hadduu diinka ku seejiyo waa doqonnimada waa nacasnimada taas markaa isku qaldi labada dersi iskaga kaa qaldan wacan rajaa ibni xawa annahu qaala lirajulin ninuu ku yidhi xadiina noo sheeke oo waxa weeye wax noo soo naqli ama xadii ama aahaar nooga waran culummadii waxaad ka soo gaartay iyo ama xadii ama aar ama qiso wanaagsan noo sheeg walaa tuxadinaa waxba ha nooga warinin can mutamaawitin midka meydka iska dhigdhiga khushuuca rasmiga waa qalbiga mid oo mayd mayd iska dhigaayo oo isdilaayo waxba ha nooga sheegi hal xaba ha nooga warin qofka sida dabiiciga ah ilahay u abuura laskaga socdaa qalbigaaga wey khushuuca aadaabta iyo akhlaaqda maase wax waalanoo takana dhabaayana layskama dhigo wax maydmaydana layskama dhigo si dabiiciyaho caadi ilahay kuu abuuray tartiib iskaga soco adoo akhlaaqin dee nabiga sal اlahu alay slm markuu socona waxaad mooda inuu ka hoobanayo meel oo dalcad camal ka soo deganay macnaha si xayuu u socona ah, si xayiho nololoo caadi u socona ah, dunta laakiin qalka maroojiyo oo waxa weya mayd iska dhigo xabad ha nooga sheegi leey xadiiskiisa kaas xadiis ka qaadan mayno walaa dacaanin midka duridda badanna waxba ha nooga sheegi asagana diin ka qaadan mayno mid aan wax ka badbaadaa la arag fulana dajaal fulan shaydaan kaas annagaa naqaan ah, eh, kaas ana shaydaan wey kaas anaa naqaana hebelka waran mubtadix asalan ma moodid in malaaig wax ka qoraydaba malaa'igu inay wax ka qoraydo waxaad mooddaa in la yidhi adiga fasaxaad mukalafna mati taas hal xabaha nooga sheeg qofku markuu hadlaa waa inuu cabsi ku hadla kelmaddan ilahay hortiisaa lagu geynaahe maxaad uga jawaaba waa inuu marka hor is yidhaahdo kelmaddii ku hadlid leh oo waxa weyaan mubtadix la hubo oo xaqiiqa oo kadibid astaahila kadib ma garan laakiin haddii un kaliya qofkii adigaba un aadan ku farxad gelinoo dhan aad tira bal daaqada ka saar un ardada nafcaysiiyo dadku iy wax ka dhegaysan kaliya isqaadi saaxada ka buri hadde marka adiga naftaada unbaad inaad soo saartaad u shaqaynayda ilaahay weyna caabudi mayd marka isqaadqaad naftaada wey marka wuxuu le labadaas waxbah nooga wari labadaas qalbigay kaa fasaadinaya xabaa qiimaa male qiimaa male rawaahumaa labada asar waa asarkii moxamed ibnu siriin iyo asarkii rajaa ibni xaywa labadaas aar wey rawaahumaa labada aar waxaa wariyey alkhaiib fi ljaamic aljaamic liakhlaaqi raawi waadaabi saamic aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic khaiib ayaa ku wariyey wa qaala wuxuu uhi yejibu waxaa waajib ku ah waqaala khadiibaa le markuu wariyey uu khadiib hadalkii tacliiq saaran wa qaala wuxuu yidhi yejibu waxaa ku waajiba calaa aalib alxadiid qofka xadiidka dalbaya waana qof kastoo cilmiga dalbaye an yatajanaba inuu ka fogaado allaciba cayaarta walcabasa cayaarta oo isku macni qof dersi dhegaysanaya oo iska takala dhamanaya waxaa iska sheekaysa cidiyaha qodaaya muxuu meesha la fadhiya marka bal wuxuu meesha la fadhiya sheega dersiga qofku waa inuu diyaarsan yahy oo qalbigiisa iyo qaalabkiisa u keenaa oo isku dayaa xaraf yuku seegi laakiin meeshuu fadhiyaa oo iska takara dhabanaa mado iska xorxorana waxa weeyaan qalbigiisa meesha mukushaa joogtaba kaas waa atar wa hmm, kaas atar waay bal cuaymiin wuxuu leeyaha waa shayga ugu wanaagsan oo aadaabudalcilmiga laga sheegay ah. marka waa inu aad iskaga ilaaliya yejibu waxaa ku waajiba calaa aalib اlxadiiث an yatajanaba inuu ka fogaado allaciba cayaarta walcabafa cayaarta watabadula iyo xishood la'aanta tabadulka waxaa la yidhaahdaa qofku inuusan iska ilaalin afxumada wixii carabkii soo qabtabu iskaga hadlo waxyaala oo laga xishoodaa jira qofku waa inuu isilaaliya xishood darada wey marka tabadulku tabadulku waa inuusan qofku ka taxarusayn oo iska ilaalayn waxyaalaha xunxun waa xishoodaro mar watabadula waa inuu ka tago ka fogaado afxishoodarada filmajaalisi fadhiyaalka dhexdooda waa inuu uga fogaado bisukfi waxyaalaha hooseeya uu ku hadlo usan iska ilaalayn bisukfi waxyaalaha hooseeya uu waxa si xishood daraa ugu hadlo waxyaalaha hooseeya hadallada liita iyo wey hadallada liita bisuqfi waxyaalaha hooseeya wadaxiki qosolka wadaxiki wadixki wadaxki intuba ku bannaan daxiki daxki dixki qosolka iyo walqahqahati waxa weyan gahgahda weyn oo qosolka weyn oo dhawaaqale weyn marka qosolka waa laba qaybood marka hore horta waa dhoolcadayn ama musaabid iyo gehgehda midka ah qosolka sidiisa qofku midkaa dhawaaqale waa inuu aad iskaga yareeyo waa inuu aad iskaga yareeyo ma fiicna kaas waa inuu aad u yaraysto culamada muslimiintuna saasay ahaayeen xadiiska imaamu axmed culamo badanuna ay qawiyeeyeenna nabigana wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam laa tukir idixka qosolka ha badinin faina karata dixki tumiitu lqalba qosolka badan qalbigu dila xadiikaasna sheekh naasir u saxiixiy shucayb arnaud wuxuu leeyahay xadiiun jayid uu leeyahy marka qosolka gahgahda ardaga iyo qof kastoo muslim waa inu iska ilaaliya qalbigu madoobeeya qalbigu dila qalbigu dila laa tugsir dixka faina karata dixki tumiitu lqalba waxaa soo haray qosolka oo dhoolcadaynta culammada muslimiintuna nuucaasay ahaayeen nuucaasn qosolka badbadan way iska ilaalin jireen maxamed ibnu nucmaan ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi weligay ma aanan arag qof ka cibaado badan yaxya ibnu xamaad waxaana u malayna inuusan weligiis qoslin inuusan qoslin xaafid dahabiya marka tacliiqiya hadalkaas wuxuu yidhi adixku alyasiiru qosolka yar watabasumu iyo dhoolcadaynta afdalu ayagaa ka fiican marna ma qoslin in la yidhaah wacadamu dalika min mashaayikh اlcilmi calaa qismayn culummada marka aan qosol marna lagu arag labaa lagu xambaaraa labay u qaybsamaan axadumaa yakuunu faadila qof waa qof aad u fadli leh wuxuu uga tegey edad wa khawfan min allah wa xusnan calaa nafsihi naftiisaa murugo ku hayda cadaab ilahay say uga badbaadi leh cabsidaasaa ka qaalib noqotay saasuu qosolka uga tegey waana ku ammaanaya midkaas nuuca labaad kuma ammaana waa kibir iyo istusus iyo sawirnimo iyo nacasnimo wuxuu uga tegey qosolka marka midka oo gahgaadaa qofku waa inuu aad iskaga yareeya xadiiska nabigaana ku filan sal allahu calay wasalam waxaa soo haray qosolka dhoolacadaynta waa inuu badiyaa qofku qof weji furfuran oo dhoolacadayn badan waa inuu ayadana axaadiis badana tusayda waxaa ka mid a nabiga salى اllahu calayh wasalam inuu yidhi tabasumuka fii wejhi akiika sadaqa dhoolla caddayntaada aad qofka walaalkaa wejigiisa dhoolla caddaydo waa sadaqo waa sadaqo bukhaari muslimna waxaa ku sugan nabigu sal اllahu calay wasalam isagoo tilmaamaya jariir jariira tilmaamaya nabiga maa ra'aanii rasuulu llaahi sal اllahu alay waslm ilaa tabasama weligay rasuulku ima arag illaa waa ii dhoolla cadday jir waa ii dhoolla cadday jir waa ii dhoolla cadday jir nabigu wuxuu ihi sal اlahu alيه waslam lan tascawu naasa biamwaalikum falyasaxum minkum basdu lweji dadka xoolihiina lama kala gaartaan laakiin weji furfuran la kala gaara marka weji furfurnaanta iyo dhoolla caddaynta waa inuu qofku badsadaa qosolka gahgahdaana waa inuu qofku yareeyaa oo aad u yareeyaa waa inuu yareeyaa nuucaasay marka kale yihiin iyo wa kasrati tanaaduri naadir sheegidda in la badiyo wa karati tanaaduri naadir sheegidda in la badiyo naadir wax oo aan la yaab le uu hadba maalin walba sheega xataa dadku inay beenaale kuu mareeyaan dhici karta hadday xataa waxaas wada jiraan maxay naadirka sheegiddooda lama badiyo wax un naadira oo la yaab leh maalin walba inaad la soo taaganta ood ka sheekaynaydo ayadana waa la iska yareeya iyo waid iyo waidmaan اlmusaaxi kaftanka oo la daaimo qofku inuu ka fogaada kaftanka oo la daaimo kaftanka oo la daa'imo waa inuu qofku ka fogaadaa iyo wاlghaari badsasho minhu kaftanka la badsado fainamaa wax kale maahan yustajaazu waxaa la banneeyaa min almusaaxi kaftanka yasiiruhu midkiisa yarkaa fainamaa yustajaasu waxaa la banneeya min almusaaxi kaftanka ba miyaynu kugu jirta biyasiirihi ah, dabcadayda kuma jirto badaas laakiin dabcadda oo waxa weeyaan muasasaday ku taalla iyadaana ugu saxsan fainamaa wax kalema yustajaasu waxaa la banneeyaa min almusaaxi kaftanka biyasiiri kiisa yar wa naadiri kiisa naadirka marmar ah kaftan marmar ah wa ariifi kiisa xikmadda leh Ah. kiisa xikmada leh waladii kiiyaa la banneeyaa laa yukhriju aan qofka ku kaftamay qofka kaftamay aan ka saarayn can xaddi iladabi edabta xadkeeda qofka kaftankaas lagu arko edab darro waa inaan laga dareemin oon lalahayn waa qof akhlaaq xun oo edab daran wa dariiqati alcilmi waddada cilmigana ah, aan ka saarayn oo qofka kaftamay dariiqadii cilmiga aan ka saarayn dariiqadii wanaagsaneed iyo edabtii aan ka saarayn fa amaa mutasilu midka xiriirka wa faaxishu midkiisa fooshaxun kaftanka wa sakhiifu midka hooseeya hadallada laga xishooda ah iyo wamaa awqara wixii huriya ama shida minhu kaftanka xaalu ka mid yahay asuduura laabaha kana ugu khatarsan subxaan allah kan waa wax colaad dhaliyo ama shaksiyay hadal taabanayo wey ama qabiilu taabana ama koox kalu taabana kaasaad ku kaftame dadaadna wax aad ka sheegay marka kanaa musiibo ah marka cuqdad iyo colaadooda qalinaaba kan waa inaad aad uga fogaataa marka kaas waa xaaraan qacan ma banaan hmm, waxyaalaha in adu waa ku kaftame laakiin qofay taabane ama qabiilu taabana waa arrin khatar ah iyo wamaa awqara waxa huriyoo shida minhu kaftanka xaalu ka mid yahay asuduura laabaha wajalada soo jiida ashara balaayo cuqdad cadaawad fainahu kaasu madmuumun waa mid la ceebeeyey madmuum wey wa karatu lmusaaxi kaftan badnaanta wa dixki wa karatu dixki qosol badnaanta yadacu waa ridaa min alqadri qofka qiimihiisu ka rida qiimihiisa hoos uga rida qof iska qosol badan wa yuziilu muru'ata sharaftana waa suuliya sharaftanoo waxa weeyaan aad u sharaf liituu noqdaa qofkaas xukamada gobola waxay dhihi jireen man kaura musaaxuhu zaalad haybatu qofka kaftankiisu bato haybadiisu waa suushaa waman kaura khilaafuhu daabat hiibatuhu qofka qofka khilaafkiisu bato qof walba waa khilaafa xantiisaa dadka u macaanaata maaha sharciga ku bannaanta man kaura musaaxu qofka kaftankiisu bato zaalad haybatu haybadiisu waa suushaa lagama hibaysto waxoo iska hadlaayu noqona ataa hadalkiisa markuu hadla badana lama ah. dhegaysto wax iska tanag un iska garaacayo wey wa ata xikmad ka sugi mayd ah. man kaura musaaxu zaalad haybatu waman kaura khilaafu qofka khilaafka badan qof walba inuu khilaafu rabo ah. qaacido shaydaana jirtoo la yidhahdo khaalif tucraf adugu khilaaf culummada halagu bartee dadka khilaaf aad soo caanbaxdidi aad soo caanbaxdidi Ah. waa everwa qofka nuucaasa waman kaura khilaafu daabat iibatu xantiisaa macaanaata macnaha loolama jeedo harciga harciga haddee dadka waxa weeyaan fisqiga la jahra oo laga iyo dadka ahlulbidaca cadcadaho bidcadooda aslada dadku ma oga ma ayaga laftooda iskama xama kartid ku macaansi ahlulbidaca laftirkooda adugu ku macaanso looma xama karo waa xaaraan qadca laakiin haddaad isleeda bidcadooda dadku ma oga ood uga digaydo markaasay bannaanta laakiin qofkii uun ku khilaafaba iska xama maaha laakiin waa arin waaqica haddii qofka khilaafkiisu bato imisa wax ka sheegayda wa la tiri kara ma wa la tiri kara ma wax la tiri kara ma marka kaftanka nabigeenna suuban sala allahu alay slam waa kaftami jiray laakiin muxuu ku kaftami jiray kaftan rudha been waa xaaraan inaad ku kaftanto ma banaano mana badi jirina marmaru ah hada run uuna ku kaftama beentu kaftan iyo dhab labadaba waa xaaraan marna kuma banaano waqiila waxaa la yidhi man agara qofkii badiya hadalkii khadiibka halkaas ku dhammaaday intahaa hadalkii khadiibka waa dhammaaday waqiila waxaa la yidhi man agara qofkii badiya min shayin shay curifa bihi waa lagu gartaa haddii qofku wax badiyo waxaasaa calaamad u noqona waqiila waxaa la yidhi man agara qofkii badiya min shayin shay shay ayuu badiyey curifa bi shaygaasaa lagu gartaa waa qosol badan waa kii qosolka badnaa alaleey waa kafta badan waa kii jaajaalihii alaleey odagii kii jaajaalaha ahaa oo iska iska untuura jiray qofka waa lagu garana calaamaday u noqona lagu yaqaan oo layskugu tilmaamo hadhow waa musiiba marka dii lagu yidhaha jaajaalihii kii oo iska un waxa waxaw iska tuuro jiray oo aan u fiirsan jirin hadalka oo iska kaftanka badnaayo dii la idhaahdo waa musiibo marka waa musiibo fatajanab ka fogow haatii ka midaas asaqadaati oo dhacdhaca ah, ka fogow dhacdhacaas kaftanka badan qosolka badan waxyaalaha xataa markaad kaftamayd inay ama been kaa noqoto amase wax qof dhiba ay noqoto oo dulmiya ka fogow fatajanab ka fogow haatii ka sakadaad dhacdhacyaalkaas fii mujaalasatika la fadhiisashadaada aad dadka la fadhiisaydo wa muxaadaatika la sheekaysigaaga aad dadka la sheekaysana aad la sheekaysanayso fatajanab ka fogow haatii ka sakadaad dhacdhacyaalkaas fii mujaalasatika la fadhiisashadaada aad dadka la fadhiisanaydo wa muxaadaatika la sheekaysigaaga aad dadka la sheekaysanaydo wa bacdu man dad gobolkood yejanu jaahila dad jahli ku sigo gobol ka mida wa bacdu man dad gobolkood yajhalu jaahilkaa yadunnu wuxuu u malaynaa anna tabasuda waasacsasho fii haadaa kaftanka la waasacsado oo la iska badiyo aryaxiyatun dabeecad wanaag inay tahay aryaxiyatun dabeecad wanaag inay tahay aryaxiyada waxaa la idhahdaa alwaasic اlkhuluq qofka dabeecadda badan oo dulqaadka badan dada waxay moodaan qofku inuu iska kaftamo maanta la yidhahdo war waa qof dabeecad badanoo weligiis isagoo xanaaqsan arki mid waa un iska kaftamaya ammaanay moodeen maya maya ma aha aryaxiyatun alwaasic اlkhuluq wey almunbasidu ila اlmacruuf wa can اlaxnaf ibni qays qaala axnaf ibnu qays wuxuu yidhi jannibuu ka fogeeya majaalisanaa fadhiyaalkayaga dikran nisaa'i dumarka sheekadooda dumarka la sheegidooda iyo wadacan cuntada la sheegidooda dadka daalib cilmiga markay meel iskugu yimaadaan ma ahan inuu naago laga sheekaysto iyo cunto meeshaasaan tagno halkaasaan cunnayo markaasaan halkaas mid kale ka helno kadibna halkaas ka sii baxno wax xay faa'iido leeda ama dumar dumarkana waaba khatarba subxaana allah intaasaan la sheekaysto saasay tiriyo dambe iiga baxdo kadib aan iska tiito mid kalaan hadhow isla qabanay acuudu bilah waana nasiib darro haddee aad u faaftay oo duruuqda suufiyada ardadooda arrintaas aada ugu faaftay oo qisaaba jiri jirtay oo la sheegi jiray oo nina ganacsadaha amase nin xoogahan tiilaa ah, xoogaa allabarya uu dhigtay intuu kariye macnahaas intuu kariyey dad ha loo soo yeeriyo ninuu inta diray uu yidhi orod iigu soo yeer xerta xerta waxaa la wa dadka daalib cilmiga oo cilmiga u go'a dee aad ay noloshuna u adkeen oo dadkaas noloshoodu wa adkeen mta soomaalidu ma yaqaanin haddee waqaf dulaabcilmi wa lagu waqfado maba yaqaanin cid daryeesha ma jirin waa un iskala rafa jireen cilmigooda marka ninkiia wuxuu yidhi loo soo diri yhi hadde saan ku oqoona dulaab cilmigii masaajidkii waa la wada joogaahe saan ku oqoonaya adigu dhegaysu markay sheekaysaan kuwa naaga ka sheekaysay daaruta iisoo waday waa kuwaas inaa lilaahi bal fiiri calaamada calaamad uga dhigay waa wax duliye waana jirta balaayadaasi oo waxaa jiri jiray guur xumo la yidhaha qudba sira oo ibir ah oo aad u liito waxa weye mudcada un raafidada u eg oo xaaraan ah oon sharcigu ogolayn oo waxa weeyaan ninkan daalocilmigaa hooyo weynoo adugu lixyan jiru meela ka raadsana hoose iskugu dhigayaan mid kaleo dugsi meelaha ku haya ku xira ah, dhowr habeen hooyaa markii lagu ogaado ka tega waxa weeyaan waxaasay waxaw ay wadi jireen mid ahbaa ka sheekeeyo yidhi midaa hoos gabar yaraan hoos u dhammaysano wadaad meesha dugsi dhigayaan u geeyo habeenkii qolkii ku jirnaa wuuu hooyadeed iyo wiil la dhashay aan noo soo gargaraa marka waana na dinayo markaasaan idhi albaabka celi ayaysan noo soo gelin albaabkii markaba ka furi diidno waa jabinayaan waa gurigoodii fiire hooyadaa guriga iska leh gabadhu qolay ka joogtaa markaasaan wuuu isla celayna albaabka aniga ayado ayagina xaraati waa jebinay bal iir waaas ilahan kuurash waaas miya guura waa bilie auudu bilah waa bili gabdha islaam la bilqaysana albaabkiis w habeenka inta dhibtoon saanu celayn oo celayn oo celayn oo celayn hooyadii iyo hal wiil wey iyaguna kuwana waa labo waa labiya labo markay daaleena jabi waayeen wuxuu yidhi naga seexdeen aan ka soo booday derbi inta albaabkiis ka fura marka waaas guur waaas waxaas iyo waxa lamidkaa wey waxyaala keenaya ka sheekaynta guurarka xunkaaho khudbasiradaah qurunkaah xaaraamtaa ah, waxaas wey waxa keenaya marka maantana waxaasay ka sheekaynayaano khudbasiro iyo guur iyo sheekadaasi waxaas marka fadhiyada dulaab cilmiga wax looga sheekay maaha waa akhlaaq xumo ah, waa akhlaaq xumo axnaf ibnu qays wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi jannibuu ka fogeeya majaalisana fadhiyaalkayaga dikra nisaa dumarka sheekadooda iyo wadacaami cuntada sheegidooda inii aniga abqadu rajula inii aniga abqadu rajula ninka waa u caroodaa huu yidhi ninkaasoo yakuunu noqda wasaafan mid tilmaamid badan lifarji farjigiisa iyo wabadni calooshiisa waxaasaan cunay waxaasaan sameeyey meeshaasaan ka guursaday maanta dhan sheekadaas un layska wadaa oo guur maba ahayn waxaanu iyowaxa qudbasiradu waa wax nuuc kala ahay kaaru ku dhacday waxaas marka aadaan u necbayu dadka ka sheekeeya wa fii kitaabilmuxadai kii lala hadli jiray kitaabkiisa waxaa ku sugan almulhami ee wanaagga lagu ilhaami jiray waa cumar ibnu khadaab kitaabkii uu qoray kitaabkii uu qoray abi muusa alashcari u qoray kitaabkaas waxaa ku sugan wa fii kitaabi lmuxadai kii lala hadli jiray ah, kii lala hadli jiray oo waxa weeyaan qalbigiisa wanaagga lagu ilhaami jiro ilaahay qalbigiisa wanaagga ku tuuri jiray waa nabigaa yidhi sal اllahu alيه waslm in yakun fiikum muxadauuna fa cumaru hadday inku jiraan dad la ilhaamiyo oo wanaagga qalbigooda lagu tuuro waa cumar bukhaari muslimaa wariye in yakun fiikum muxadauuna fa cumar sharxan way kugu yaalla marka wa fii kitaabi اmuxadai kii lala hadli jiray kitaabkiisa waxaa ku sugan almulhami wanaagga lagu ilhaami jiray amiir اlmuminiin ah muminiinta amiirkoodii cumar ibnu khadaab ah radia allaahu canhu filqadaa'i xukunkana uu ka qoray waman tasayana qofka isku qurxiya bimaa laysa fiihi waxaan ku sugnayn shaanahu llaahu alla ceebeeye waxaan qofku aan ku sugnayn sifo uusan lahayn hadduu sheegto ilaahay baa fadeexeeya sharax fiican ayuu sharxa sheekh maxamed ibnu saalix alcuaymiin wuxuu leeyahay arrintan waa xaqiiq allaahu abar allahu abar waa xaqiiqu arinka qofka dhallinyarada daalib cilmiga waa istaaga laba buuraduu isku garaaca wy mar kastoo masala u timaado cilmiya gacmuu laaba waa masaladaydii uu leeyahay waa masaladaydii gacmuu u laabana wy shan mara can akmaami markaasu ana saaxibuhaa masaladaydii ah haadaa xalaalu wa haadaa xaraamu wa haadaa waajibun wa haadaa fardu cayn whaadaa yushtaradu kada wa kada uu leeyahay taasu xalaal aha taas waa xaaraam taas waa waajib taas waa farducayn haa masaladaas intaasoo shardiya loo shardi jiray masaladaas shuruud ma leh inta istaagu saas wuxuu yidhi mana hayo waa daalim yaro miskiina marka dambe wuxuu yidhi suu marna u kala saaraay marna u ijmaalinaya arday u imaanaa yar oo iska wax weyn aan oqon laakiin qadarkiisana yaqaano waxbartoodna soo cilmi aan bawsi ahayne dhabaho culummo ka soo qaatay wata arday cilmi aan bawsi ahayn wata ee cilmi uu culummo ka soo naqliyey wataa uu imaanayo markaasuu leey masale hebla iiga iiga waran markaasaa ilaahay fadeexeeya fadeexadiisu markaasay soo baxdaa sooma jeedid marka waa arrin khatar aw ah waman tasayana qofka isku qurxiya bimaa shay laysa fiihi aan ku sugnayn shaanahu llahu allah ceebeeye wandur waxaad fiiridaa sharxahu xadiidka sharxiisa libni اlqayim xaal u sugnaaday raximah اllah iclaamu muwaqiciinka kitaabka ah oo dhan kitaabkaasuu ku harxaya ibn اlqayim ah. marka harx aad u weynoo haddee waxa weeyaan istidraad badan iyo masaa'il badan iyo uu ku sheegayo allah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed